بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله وعطف البيان وي وعطف البيان عطف البيان كي وي توابع سوشن ما يهين waxaan soo qaadanay laba naati iyo tawkiid baan qaadanay waa cadful bayaani cadful bayaankii weeyi wa huwa cadfu bayaanku taabicun mid raacaya weeye limatbuucihi matbuuciisa ayuu raacaya taabicaasoo muwadixun cadaynaya limatbuucihi matbuuciisa u raacaya ayuu cadaynayaa in kaana hadii uu yahay macrifatan macrifa hadii uu yahay aw mukhasisun ama mid khasisayo weeyi limatbuucihi matbuuciisa in kaana nakiratan nakira hadii uu yahay taabicaasoo jaamidun jaamid ah oo aan mushtaq ahayn taabicaasoo hayru muawalin mushtaq aan lagu awilahayn atbayanka waa intaa macna looladamboo lo raaca male waa taabic waa muwadix in kaana macrifa mukhasis in kaana nakira waa jaamid oo isagu mushtaq maaha waa hayru muawalo mushtaqna lagu awili maayo de sharax kan albaabu ee baabkii athaliu kii saddexaad weeye min abwaabi tawaabici tawaabicda abwaabteeda xaalada waa baabkii saddexaad ee abwaab tawaabicda ka alcadfu luqatan wasilaaxan walcadfu cadafku fi luqati xagga luqada alrujuucu waa noqod ila shayi shayga loo laabmo oo loo noqdo bacda alinsiraafi gadoon kadib canhu shayga laga gadoomay shayga intii laga gadoomi kadib noqosho loo soo noqda ya cadaf marka cadafa bimacnaa rajac wuu soo laabtay weeyaan cadfunna bifatxi lcayn markaynu eegno waa masder bimacnaa ism mafcuulahaanna waa loo jeeda ama wuxuu iska noqdayba xaqiiqa curfiya taabica maksuuska ayuu u noqday ee loo yaqaano cadafka de ama nasqa ad ama bayan ha noqde kelimada cadaf waa sida wa fi istilaaxi xagga eray bixintana xagga eray cilmiyeedkana darbaani ayduu darbayni laba qaybood buu qaybsama xagga istilaaxa marka la eego waa laba qaybood cadafku cadfu nasain cadafka cadfu nasaq ladha wey nasakh maaha waa cadfu nasaq wey wasayaati wuu iman doonaa huwa cadfu nasaqu wa cadfu bayaanin cadfu bayaan wey walkalaamu hadal kaainun wuxuu ahaaday fiihi ay fii cadfilbayaani buu ahaaday alaana hadda hadda waxaynu ka hadlayna waa cadfu bayaan cadfu nasaqna wuu iman doonaa wa qawli odhaahdaydan idhi bu idhi sheekhu taabicun aan idhi jinsun jinsi weey jinsigaasoo yashmalu shamlinaya ay huwa jinsigu atawaabica tawaabicdii shamlinaya tawaabicdii alkhamsata shanta ahaa shantii tawaabic buu soo gudagelay hadaynu taabicnidhi wa qawli odhaahdaydan idhi muwadixun mid cadaynaya ow mukhasisun ama khasisayana mukhrijun qowlkaasi mid saaraya weeyi lita'kiidi ila waa luqa ku banaanayde tawkiidkiibuu saaraya wadalika tusaale ka jaa zaydun zayd baa yimid iyo wixii lamid a wey nafsuhu daatadiisibaa timiday dee muwadix ma aha ma muwadixba la muwadix ma aha walicadfi nasai cadfu nasaqiibuu saaraya wadalika tusaale ka jaa zaydun zayd baa yimid wa camrun camarna waa yimid cadfu nasaqiina baxe walilbedeli bedelkiibuu saaraya ka qawlika waa odhaahdaad iyo wuxuu lamid a akaltu waxaan cunay allakiifa baashi canjeerada la ohan jiray uluahu saddex meeloodoo meel dalool idil baan gooyi wiil waa maxay isna waa loo yaqaana waa bedel wey wa qawli odhahdaydaan idhi buui jaamidun aan idhi mukhrijun qawlkaasi mid saaraya weyle nacti nactigu daaqada ka saaraya fainahu nactigu wain kaana walow in kaana haba ahaado muwadixan mid cadaynaya matbuuciisa fii naxwi jaaa zaydun zayd baa yimid iyo wixii lamida zaydkii ataajiru ah, ganacsadaha ahaa wa mukhasisan ha ahaado mid khasisaya matbuuciisa fii naxwi jaaanii waxa i soo gaadhay rajulun rajulka oo taajirun waayo hadduu macrifeeyana khasisa u tawdiixinaya hadduu u khasisa yeeleen laakinahu nacti somaade laakinahu nacti mushtaqun mushtaq way sheegtay mushtaqun min masteri soo haye wa qawli odhaahdaydan idhi hayru muawalin an idhina mukhrijun mid saaraya wey qowlkaasi limaai liladii kii waqaca dhacay min almancuuti mancuudka xaggiisa ka dhacay jaamidan xaalad yahay nacti mancuud waa nactiga isagoo jaamida aragtid buu saaraya nactiga isagoo jaamida aragtid de ku awileysaa saxiix walala marka kaasi jaamid aan idhana kaasuu saaraya hayru muawalkaan idhi naxu maratu waxaan soo maray bizaydin maan soo maray zaydka o haadaa kana haye haadaa maxay waa isbishaara sooma mina jaamid ahayn ya marka muxuu saaraya haadaadan waxaa lagu bedelaya almushaari ilayhi baa lagu bedelaya mushaar mar mashtaqayn marka kacaynkaa loo awilayo kale ayaa daqada ka baxaya wa biqaacin baan soo maray banaan banaanka oo carfajin adag banaan adag baan soo maray carfaj kelmadaas uga jeedaayo waxaa loo jeeda bimacnaa khashin ficil munan saasaa lagu awil fainahu madkuurkani fi tawiili mushtaqi mushtaq tawiilkii kuleexintii ayuu qabaa alatada warmad indhalaada miyaanad arkayn ana almacnaa macnuhu inuu yahay marartu waxaan soo maray bizaydin baan soo maray zaydkii almushaari ilayhi lagu ishaarayay isaga lagu farfiqayay wa biqaacin gooba ayaan soo maray ama banaano buqaadaasoo khashinin adag meelo adag baan soo mar axkaamu lcadfi fi taabici walmatbuuc axkaamta cadafkuu leeyahay raacaha iyo matbuuca kala raacayaba macduufka iyo macduufu caleyhi ba axkaamtooda fa yuwaafiqu waa waafaqaya ay huwa taabicu matbuucahu matbuucaw raacayuu waafaqaya de matbuuciisa ayuu he ayuu sheekhow raacaya haye waa sidii nactiga fa yatbacu arbacatan le min cashara afar buu ka raacayaa toban uu ka raacaya sharax acni waxaan ula jeedaa bu yihi ibnu hishaam bihaada arrinkan waxaan ula jeedaa ana cadfalbayaani cadfulbayaan likownihii ahaanshihiisa uu yahay mufiidan mid faa'iideynaya faa'idata nacti nactiga faa'idadiisa oo min idaaxi matbuucihi kow raacaya la cadayntiisa iyo wa taksiisihi ay wa takhsiisi matbuucihi kow raacaya la khasisidiisa yalzamu waxa waajibi hu cadfu bayaankaa waxa u waajibi min muwaafaqati matbuuci xaalada uu yahay kw raacayo waafaqidiisa fi tankiirina uu ku waafaqo watadkiiri uu ku waafaqo wlifraadi uu ku waafaqo iyo wa furuucihina madkuuraadan furuucdooda tankiir tacriif tadkiir muana ifraad jamc iyo musane maabaa laazimi kaa faacilkiisi maagaasoo yalzamu u laazimu huwa maagu fi nacti nactiga wuxuu u laazimi jiray unba isagana u laazimayade muxuu ahaa fa yatbacu le min cashara mayna intaan jiri ka aqsama waa dhaartay bilaahi ilaahay buu ku dhaartay abu xafsin abu xafsi baa dhaartay abu xafsin baa dhaartay cumaru baa dhaartay ah, cumaru ah bedel ka dhig eh, cadfubayaan ka dhig cumaru ah aqsama waxa dhaartay bilaahi ilaahay waxa ku dhaartay abu xafsin baa dhaartay cumaru ah wa haadaa kani khaatamu waa fargal iyo faraati xadiidun bir ah xadiidun ah, bir ah aqsama bilaahi abu xafsin cumar maa masaha min naqabin walaa dabal biga xaggoosi lagu qoriyo aqsama bilaah ilahay waxaa ku dhaartay abu xafsin baa ku dhaartay waa cumar ibn khataabe cumaru ah maa masahaa ma taaban bu yihi min naqabin luga xanuun ma u taaban bu yidhi naaqada iyo hashaa laga sheekeynayay walaa dabar dhabar xanuunna muu taaban bu yidhi marka maxalsheedku uga socdo ma agga hore aqsama bilaahi abu ashartu waxaan ku farfiiqay buu yidhi bilmithaalayni labadan mithaal labadeed aqsama bilaahi abu xafsin cumaru iyo haadaa khaatabun xadiidun ilaa maa baan ku farfiiqay maagaasoo tadamana u koobsaday hu maaga alxadu tacriifku u koobsaday oo min kownihi maaga ahaantiisa muwadixan mid cadaynaya uu yahay taabicu lilmacaarifi macaarifta wuu cadaynaya wa mukhasisan uu yahay mid khasisaya linakiraati nakiraatkan u khasisaya walmuraadu ujeedada biabi xafsin looga jeeda cumar bnu lkhadaab weeye radia alaahu canhu ilahay raallia ah ka noqde waka ya wuuna mawadax noqon walaka waxaa kuugu sugnaaday fi naxwi khatamun xadiidun waxaa kuugu sugnaaday alaaatu awjuhin saddex wej baad aljaru in lagu jaro bilidaafati idaafa in lagu jaro calaa macnaa min xaalad ay tahay idaafadaas waa maay waa min idaafadaasi waa maxay waa bimacnaa min waaya idaafadaasi waa bimacnaa min wey daabit bay lahaan jirtay sooma idaafada warkay bimacnaa min ahayd soo daabit may lahaan jiray xurufjir ma soo marna sooma baabu ma soo marnade muxuu lahaan jiray an yakuna mudaaf ilayhi juzan min almudaaf ta labaadna muxuu ahaa inay asaxayso in mudaaf ilayhin mubtada in laga dhigo mudaafka mubtade mudaaf ilayhiguna u noqdo khabar iminka mayna saxayn khaatimi waa mutaabaqadeedi waa idaafadina kolkaa bimacnaa min wey kolkaa in idaafanimo lagu jiro o la yidhahdo haadaa khaatamu xadiidin banaan idaafaduna bimacnaa min wa nasbubaa banaan cala tamyiisi tamyiis lagu nasbiyo ya haadaa kani khaatamu faraati weeyi xadiidan oo min xadiidin waqiila me waxaa la yidhi calal xaali lagu nasbiyo haadaa kani khaatamu faraati weeye xadiidan xaalada u yahay nasbaha labada weji walitbaacu waa banaan in la raaciyo haadaa kani khaatamu wey wasaynu socone khaatamkaasoo xadiidun itbaac mee nacti buu noqonaya itbaac muxuu noqonaya nacti buu noqonaya saddexda qowl baa kugu banaan haddaba fama kharaja qofka ku awila annasba nasbe qofka ku awila cala tamyiisi tamyiis qofka ku awila ee yidhahda nasbahan la nasbiy waa min baabi tamyiis qaala manku wuxuu odhan ina taabica taabicu cadfu bayaani weey taabicu markaa muxuu noqonaya waa cadfu bayaan buu noqonaya waman kharaja qofka ku awila hu nasbaha cala lxaali xaal qofka ku awila xadiidan waa xaalana qaala manku wuxuu odhan inahu sifatun sifa weeyi walawalu ka hore ee tamyiisnimada ayaa awlaa mudna ayaa mudnaan badan in tamyiis laga dhigo nasbanimada tamyiis loola kaco kaasaa munaasaba buyidhi sabab liannahu xadiid jaamidun waa jaamid jumuudan qalafsani maxdan badhaxla waaba jaamid badax tiranoo waxa weeyaan sidiisa falaa yaxsunu markaa wanaagsanaan maayo kownuhu ay kownu xadiid xadiid ahaanshihiisa xaalan xaalow noqdo walaa sifatan sifa inuu noqdaa labadaas midna banaanaan maayo ya laakiin muxuu kolkaa ku ficnaanaya in laga dhigo tamiis in laga dhigo lsgu jaamid iska noqon karaa tamiis in laga dhigo wamanaca weydiidan kairu in fara badanoo min naxwihiina naxwihiinta ka midihi kownalbayaani bayaanka hantiisa taabican mm, muxuu yihi wamanaca waxay diidan kaiiru in fara badan oo min naxwiyiina naxwiyinta kamidii kownal bayaani bayaanka ahaantiisa nakiratan ma yeelka ya as bayaanina adan muxuu ku qalyasha waayo idinkana wa sade kownal bayaan wa asbayaanku haye muxuu ku isi nakiratan ma qorya idinka taabicn linakira taabicn nakira kale mu noqonin iyo nakiratan khaasa oo saan u socono wamanaca waxay diideen kaiiru in fara badan min naxwiyiina naxwiyiinta kamidii kownalbayaani bayaanka ahaanshiisa ayay diideen nakiratan nakira u yahay nakiradaasoo taabicatan raacaysa linakirati nakira raacaysa saasa cadfubayaanka inuu noqdo nakiro nakirana uu raacayo taa way diideen wasaxiixu laakin sida saxiixi aljawaazu banaani wey inay banaan tahay weyan sida sadii wqad khurija waxaa lagu soo saaray calaa dalika arrinka qowluhu tacaala wayusqaa waxaa laga waraabinaya min maain biyo ayaa laga waraabinaya sadidin dheecaan ah sadidin dheecaan ah u fiirso maain waa maxay waa nakiro sadidin waa maxay nakiro labadaba mayna nakirayn muna nakiro raacin iminka qowlka aayadda qur-aanka lagu soo saray marka waa sax kolka waa sida saxiixi waa aljawaazu laakiin in far badan waxay leyihin raaci maayo waaya وqاl farisiyu farisi wuxu hi fi qwlihi tacaalى w kafaaraة ba طacaamu masaakiina ah yjuus waxa banaan bu yidhi fi طacaamu waxa ku banaan an yakuna inuu ahaado bayaanan bayaan inuu ahaado wa an yakuna inuu ahaado badalan bedel inuu noqdo labaduba banaan bu yidhi ya oo kafaaratu iyadu xaggii hore ku cadfantay moogta acaamudan markaa haddaynu nidhaahno waa bayaan de kafaaratun mayna ahayn nakiro dacaamna muna nakirayn haddee bedel ka dhigtina waa halkayga bede aw kafaaratun ba aaro acaamu masaakin ah cadfubayaan aw kafaaratun baa acaamu masaakin ah acaamu masaakin masaakin quudintood aw kafaaratun baa acaamu masaakin ah waa bedelkii kaasina markaa isagu farisi halkaasu maray oo hataa qur'anka lagu soo saari kara saasuu leeyay labadaba banaananaya buli haduu bedel noqdo bayaan u noqonaya asal wayucrabu waa la icraabayaa badala kullin min kullin in lam yamtanic ixlaaluhu maxala alawali wayucrabu waa la icraabi ey huwa cadfu bayaankii badela kulin min kulin badelu kulin min kuli baa la icraabi in lam yamtanic haddii ayna mamnuuc noqon ixlaaluhu ay ixlaala cadfiilbayaani cadfu bayaanku inuu dego maa xaala alawali mubayanka hore ee la cadaynayo booskiisa haddee shardigaa la helo ya waxaa banaanaanaya in laga dhigo badel kul min alkul wa yucrabu waa la icraabi huwa bayaankii huwa cadfu bayaankii badela kulin min kulin baa la icraabi xilima laakiin in lam yamtanic haddii ayna mamnuuc noqon laaluhu cadfu bayaanku inuu dego maxalal awali ka hore ee de maxay ah ee matbuuca la raacayo de mubayanka booskiisa inuu dega haddii ayna mamnuuc noqon hadduu degi karo booskiisa bedel baa laga dhigi karaa buu leey ka qawlii waa odhaahdaada ka qawliha ka qawli shaacir weeyi ana bnu taariki lbakriyi bishrin waa degi karayna moogta ana anigu buu ibnu taariki lbakriyi bakar kii ka tegay inankiisa ayaan ahay bishrin ah bishrin ah bedel lagama dhigi karo marka bishrin ah waayo bishrin halka albakriy ma degi karo halka albakriy ma degi karo sharciga isaga noo keeni doona waa bayt weeyaan ana anigu bu ihi ibnu taarikilbakriy ninka bakri la idhaahdo ka ka tegay inankiisa bimacnaa ka dilay weeyaan taari ka ka aysiye ee ka tegay de inankiisii ayaanahay bishrin ah bakrigu adkubayaan iyo wa qawlihi shaacirka qawlkiisa uu yihi ayaa akhaweyna labadayadii walaalow cabda shamsin ah wa nawfal ah cabdishamsi iyo nawfal cabdishams iyo iyo nawfal waayo waa cadfu nasaq eeg eh, nawfal baa cadfu nasaq noqonaya cadfu nasaq mujarad min al walidaafii muxuu ahaa markaynu jaraama fiidi maranay cadfu nasaq mujarad min al walidaafii muxuu ahaa kalmunaadal mustaqil saamaa jirin kalmunaadal mustaqil bu marka labadaasi ma degi karaan maadaamuna degi karin bayaankii baa lagu daynayaa buu leeyahay qaacidu ku siiye guude shardu icraabil bayaani bedelan wuu sii sharaxaya shardu icraabاlbayaani bedelan bayaanka in bedel laga dhigi karo shardinta la shardiyayo sharax kulu smin ismi kasta ismiga oo saxa wasaxayo waa cinwaanka intaa weeyaan wa yucrabu badelu kulin min kulin intaa u ku yidhi e, de shardigana e, intaan kuuso dhexgeliyo weyan kayga qoraya aniga idinkaynima qoray miya kulu ismi kasta ismiga oo saxa wasaxayo alxukmu in la xukmo calayhi ismiga biannahu ismigani cadfu bayaanin inuu yahay mufidun mid cadfubayaankaasoo mufiidun e faa'idaynaya lilidaaxi cadayn faa'idaynaya ow litakhsiisi ama takhsiis faa'idaynaya saxa dhawaka khabarki waxaa sahaya an yuxkama in la xukumo calayhi ismiga biannahu ismigani badelu kulli min kulli badelu kulli min kulli inuu yahay u fiirso kullu ismin ismi kasta oo saxa u asahayo alxukmu xukun calayhi ismigaa lagu xukumo biannahu isagu cadfu bayaanin inuu yahay cadfu bayaanka oo mufiidun faa'idaynaya lilidaaxi cadayn faa'idaynaya aw litaksiisi ama khasiisid faa'iideynaya saxa waxa asaxaya ismiga an yuxkama calayhi in lagu xukumo biannahu isagu badelu kulli min kullin inuu yahay haye halkaa muxuu qoray ya muqayidun bimse mufiidun bedelkaasoo mufiidun faa'iideynaya litaqriiri macna lkalaam kalaamka macnihiisa in la sugo iyo wa tawkiidihii in la sii adkeeyo waa likownihii ahaanshihiisa uu yahay bedelku ka haabitan mid ku ala niyati takraar caamili caamilka soo celcelintiisa niyadiisa oo bedelka maaa loodhan jee wa ala niyati takraar caamil bis qabasow kolkaa muxuu faaidinaya dee tawkiid buu faaidinaya adkayn macnihi lasii adkaynayo haddaba wastatna waxay ka soo reebeen bacduhum culimada barkood min dalika xukunka masalatan hal masalay ka soo reebeen wa bacduhum barkoodna waxay ka soo reebeen masalatayni laba masalo wa bacduhum barkoodna waxay ka soo reebeen agtara in ka badan min dalika madkuurkana masalada iyo labada masala wa yajmacu waxa ururinaya aljamiica dhammaan dhamaan waxa kuu ururiya waxa ay soo reebeen qawlii qawlkayga ayaa ururinaya aan idhi in lam yamtanic ixlaaluhu maxal wli ah, ma saxa bayaanan saxa bedelan so qacidadu mahan waa xilima waa in lam yamtanic ixlaaluhu maxal alwli shardigaas baad ilaashanaysa waa haddii aanu mamnuuc noqon ixlaaluhu ay ixlaal thani ka oo taabicii inuu dego maxal alwli ka hore ee matbuuc ee mubayinkaa booskiisa ah, haddii ayna mamnuuc noqon hadduu degi karayo waa sax ma saxa bayaanan saxa bedelan haddii aan u degi karayn waa bayaan khaasada bedel ha ka dhigin marka warkuma addo qaacida guud buu gusiye ibnu hishaam raximahullah waqad dakartu waan sheegay buu yihi lidalika imtinaaca waxaan u sheegay isagoon degi karin de booskii taabicu matbuuca hore ee mubayinkaa booskiisa aan degi karin mithaalayni laba tusaalaan u sheegay buu yihi axaduhumaa labada tusaale midkood qowlu shaaciri weeyi ana bnu tarik lbakriyi bishrin ana bnu tarik lbakriyi bishrin alayhi tayru tarqubu wuquuca baxarwaafir ahaa soo ma ana anigu bu yihi ibnu tarik lbakriyi bakri kii ka tegay inankiisa ayaana bu yihi bishrin ah bakrigu alayhi dushiisa aayru shimbirtu ay ku sugan tahay alayhi dushiisa ay ku sugan tahay aayru shimbirtu tarqubu xaal ay sugayso hiya tayrtu hu bakriga wuquucanay waaqiciina xaalada ay yihiin shimbiruhu kuwa ku dhacaya ayay sugayaan bimanaa intay naftu ka baxaysa ayay sugayaan markay naftu ka baxdo eede la dilo way dhuuqayan way kusoo degayan wy man way kusoo degayan way dhuuqayaanba ana anigu buu yidhi ibnu ibnu taarikilbakriyi bakri kii ka tegay inankiisa ayaan ahay bishrin ah bakrigu wuu kusii bayaamiyey calayhi dushiisa ay ku sugan tahay atayru shimbiruhu tarqubu xaal ay dhufayska ugu jirto ay hiya shimbirtu hu bakriga wuquucan ay waaqiciinada xaalada ay yihiin bay sugayaan shimbiruhu wuquucan ay waaqiciina xaalayin kuwo kusoo duldhacaya markay naftu ka baxdo intaasuu dhifriiska ugu jiraa sharxiisa mala sugna haadhe isagaa inoo faahfaahin doona waayo isaga ayaa he inoo faahfaahin doona haddaynu soo qadinana bishirin waa cadfu bayaan maxaa lagu bayaaminaya bakrigaa lagu bayaaninaya inaynu ka bedelnaa suuragal maa ka bedelnaa suuragal sababta waa maxay sababta maad ya ismiga faacil ataarik ee asha shay al marka la idaafaynayo maxaa loo sii idaafayn jiray mid kaloo al wata de ama maaha de intii kale aynu kuso dhiganay kitaabka shantii meelood de dee haddaba albakriyi waa sax isagoo al buu wataa iminka soo waa sax idaafadaas haddaba haddaynu bishir intaynu qaadno aynu halka bakri dhigno mayna shadi waayn bashintan dambe almay wadata dee suuragal maa marka in loo daafeeyo ya asaxiixil aakhiri soo ma garanaysid ilaa aakhir ba asha wate maadaama bakri uu wato bishir haddaynu halka bakri dhigno ashi baa laga waayaya shardigii baa meesha ka jabaya markaa de ma shardigii jabayn ilaa alma wata bishire sidaa darteed maadaama oo aan u degi karayn taabicu booskii matbuuca ee mubayanka waxa waajib noqonaysa in laga dhigo uun bayaan ee ku banaanaan maysa in laga dhigo bedel warkuma caddo waa inta wthaani ka labaadna qowl shaaciri shaacirka qowlkiisi weeyi ayaa akhawayna ah, cabda shamsin wanawfalan nucidukuma bilahi an tuxditha xarba ayaa akhawayna ah, labada yada walaalow shamsin ah iyo wanawfalan ah uciidu waan magan gelinayaa anigu kumaa labadiinan bilaahi ilaahay ayaan idinka magan gelinayaa an tuxditha min an tuxditha inaad soo darisiisaan xarban dagaal inaad dagaal cusboonaysiisaan ilahay ayaan idinka magelin hawshaa ku dhaqaaqina buu leey ayaa akhaweyna labada iyada walaalo cabdi shamsin awanafala ah uciidukuma bilahi an tuxdita min an tudita ina anta masteriye xarban dagaal inaad soo darisiisaan tana maad garanaysaan waay aduu eh, mucrabkaagi wada sadasha ma ciraabin adiga kitaabka ma ciraabo la soco way maxalushaahidka haddaba cabda shamsin wa nawfalan soo ma aragtaan ya sheekhow cabda shamsin ayuu ku soo cadfay nawfal buu kusoo cadfay waana mansuub haddaba haddaynu bartan nawfal haddaynu dhigno eeg kan hore cabdushamsigani halkaa dee akhaweynada wuu degi karaa il waa munaade muna degi karin wuu degi karay ayaa cabdashamsina mu noqonaya muxuuna noqonayaa munaade mutaafi muxuu ahaan jiray hawshiis waa sax isaga muna mucrab jirin waa mcrabki weyan isaga mufradki kama waran waa mucraba isaga haddaba nawfalan haddaynu dhigno barta cabdishamsi warkii wuu isbedelaya iminka nawfalan ila mansuubnimu ugu cadfanye muxuu noqoni dee mabniyun cala dambi buu noqon ili waa mufrad calame yaa nawfalu buu noqon de sidaa darteed noqon maayo booska ma degi kara de mudday kara ila munaada halka hore matbuuca hormana mansuubayn cabdushamsina booskiisa wuu degi karaa macduufu caleyga ku cadfan yahay macduufkan dambaynu kusoo cadafnay nasbanima ugu cadfan yahay soo ma haddaynu barta booskiisa dhignaynu u nidayno dee mufrad calam kaa noqon mufrad calamna maxaa lagu binan jiray bamo halkaasu kolka hawle ka imanaysa soo ma sidaa darteed maxaa waajib noqonaya ma degi kare inaynu ka dhigno uun bayaan bedel ku banaanaan maayo ayaa akhaweyna labada yadii walaalo cabda shamsin ah wanawfalan ah uciidukumaa bilahi an tuxditha harban wbayaanu dalika manciga cadayntiisu fi wli hore xaalad uu ku sugan yahay ana qawlahu shaacirka qowlkiisa bishrin uu yidhi cadfu bayaanin cadfu bayaan weeyi cala lbakriyi baa lagu bayaaminaya walaa yajuusu ma banaano an yakuuna inuu ahaado huwa bishri badelan bedel inuu ka ahaado minhu bakri lana lbedela bedelku fii niyati ixlaalihi taabica degitaankiisa niyadiisa ayuu qaba maxal laweli ka hore ee matbuuce mubayanka booskiisa u dego walaa yajuusu mana banaana an yuqaala in la yidhaahdo anabnu taariki bishrin in la ydha liannahu shaniye laa yudaafu looma idaafeeyo maa shay fiihi dhexdiisa alalifu laami ay ku sugan tahay wadalika kaasi naxu taarik iyo wixii lamid a ah mooye lima kii mooye wax kale looma idaafeeyo fiihi dhexdiisa alalifu laama ay ku sugan tahay shay alif iyo laam wato mooye wax kale looma idaafeeyo wadalika ka alifta iyo laamta wata naxwlbakriyi mooye nawbakri bakriy wii lamid aweeye ah oo walaa yuqaalu loodhan maayo adaaribu zaydin loodhan maayo kama taqadama sidii noogu soo hormaray sharxuhu madkuurka sharxiisu fii baabi idaafati idaafada baabkeega sidii noogu soo hormaray shardigii baa la waayey maadaama la waayey cadfu bayaannimo u waajibe bedel ha ka dhigin wa bayaanu dalika manciga cadayntiisa fi beyti beytka xaalada u yahay beytka aaniya labaad ana qowlahu shaacirka qowlkiisa cabda shamsin wanawfalan uu yidhi cadfu bayaanin weeyi calaa qowlihi baa lagu bayaaminaya akhaweyna an idhi walaa yajuusu mana banaana an yakuuna inuu ahaado bedelan bedel inuu ahaado liannahu cabdu shamsi xiinaidin markaa fii taqdiiri ixlaalihi degidiisa qadaristiisa ayuu qaba maxalal aweli ka hore ee akhaweyna booskiisa u dego fakaanaka waaba adigo qulta yidhi ayaa cabda shamsin wanawfalan waaba adigoo yidhi wadalika arrinkaagaasi laa yajuusu ma banaana liana almunaada munaadaha idaa udifa marka lagu cadfo calayhi munaadaha ismun ismi marka lagu soo cadfo ismi waa mujaradun laga qaawiyey min alalifi walaami laga qaawiyey wajaba waxa waajiba an yucdaa in la siiyo maa xukun yastaxiqu mudanayo xukunka u mudnaan lahaa low kaana munaada munaada haddii u ahaan lahaa munaad hadii u ahaan laha xukun ku qaadan laha waa la siinaya de wanawfala nawfalna law kaana munaadan munaada hadii u ahaan lahaa laqiila waxaa la odhan lahaa fiihi nawfal dhexdiisa yaa nawfalu baa la odhan lahaa bidami baana lagu odhan lahaa laa yaa nawfalan lama idhaahdeen binasbi laguma idhaahdeen falidalika sidaa darteed kaana shacnigu wuxuu ahaaday yajibu inuu waajibo an yuqaala in la yidhaha hunaa halkan ayaa akhaweynaa cabda shamsin wanawfalu saasaa la odhan lahad wanawfala bu mise wanawfalu ya wanawfalu bu yidhi ma saasa kolkaa shacnigu u ahaan lahaa lakin iminka maaa wa nawfalan maadaama cabdishams lagu cadfayo de markaa bayaan buu noqonaya bayaan in laga dhiga ayaa waajib noqonaysa de war kuma caddo markaa duuduubaan waa maay maa saxa bayaanan saxa badalan qaacidadu waa maxay in lam yamtanic xuluulu thani maxal awal qaacidadas maad qaadanaysa hadduu bartii booskii degi karo hawshu waa sax waad ka dhigi kartaa hadduu laakiin aanu degi karin bayaan kaliyun buu noqonaya bedel daaqada ka bax cadfu nasaqi raggu mala indhaha taagaya durba waaya cadfu nasa cadfu nasai bilwaawi kainu bilwaawi wow buu ku sugnaaday cadfu nasau wow buu kusugan yahy tacriifkiisu waa inta dee wow keliya maaha waa xurufo cadafkii misaan jire ya toban bay ahaayen imaadi ka saartay sagaal soo mahaynta waa intaas intii ajribigu weyanta wa cadfu nasai cadfu nasau kainu bilwaawi wow buu ku sugnaaday cadfu nasau wow buu kusugan yahay alraabicu ka afraad min atawaabici xaaladu kamid yahay cadfu nasai weeyi waqad madaa sheekho waa tegey tafsiirulcadfi cadafka tafsiirkiisi waa tegey ya arujuucu ila shay bacda insiraafi anhu saamanayn waka tacriifu cadfi nasq faama nasqu nasqu fahuwa nasqu ataabicu taabic weeyi taabicaasoo almutawasidu u bartamaysanayo baynahu taabica wa bayna madfuucihi iyo ka u raacaya dhexdiisa axadu xuruufi cadfi xurufu cadafka mid kamid a xuruufta alaati uu imanayo dikruha xuruufta sheegeedu xuruufta sheegitaankeegu inoo imanaya mid kamid a ayaa taabica oo cadfu nasqaiyo matbuuca hore ee macduuf aleyga udhaxaysanaya de walam axudda maan tacriifin hu cadfu nasaqa maan tacriifin bixaddin xadkumaan tacriifin waa liwuduuxihi cadadiisa iska cad yahayba liwuduuxihi cadayntiisa calaa ananii anigu fasartuhu inaan ku fasiray biqowli qowlkaan idhi bilwaawi wa cadfu nasaqi bilwaawi buu ku fasiray cadfu nasaqa meel kalea ka raaraadina waa ka wata waaw waa ka wata fa waa ka wata uma waa ka wata bal wayla maa laa nihaaya ilakh waa naxtiya mogta il akhirihi inta lasku jarjarayba il laga soo qaatay il akhirihi xuruf cadafka dabayaaqadoodii gaadhsii faina manaahu macnihiisu arinkaa wuxau yahay qowlka ana cadfa nasaqa cadfa nasaq huwa isagu alcadfu waa ka loogu cadfo bilwaagu wo waa ka loogu cadfo walfaai wa bilfaai waa kafa loogu cadfo iyo wa akhawaatihima labadan walaalahoode labadan un maahe kuwii kale xuruf cadafki dhan soo qaado wactaradtu bimacnaa tacaradtu weyaan wactaradtu waxaan u banbaxay bada dikri kuli xarfin halkaa waxbaa ku jira haa bacda dikri kuli xarfin isma qaban karo dikriya u daafay kulli hadda usii daafay may dikriya ma ku jirta ya may kugu jirta hadda markaa kula ma idhide kula ma idhi miya wactaratu waxaan u banbaxay buu yidhi bacda dikrii sheegidayda kadib kula xarfin xaraf kasta aan sheegay bitafsiiri macnaahu baan u banbaxay noqonaysa haddii kale halkan ka diidinayay maad garanaysaa wactaratu waxaan u banbaxay bacda dikri kuli xarfin on dikri kulli idaafeeyada ya bacda dikri kuli xarfin bitafsiiri macnaahu baan u banbaxay macnihiisa inaan caddeeyo xaraf kasta macnihiisu wax ka taabanaya de kadibna wuu ku dhaafaya oo xuruf cadafta xuruf cadmo adage maya wey asal alwaawu wawdu kaainatu limulaqi ljamci mulaqu jamc bay usugnaatay jamc la ilaaqay bimacnaa xukunkan inay wadaageen weeyaan xukunkan meesha yaala inay macduufka iyo macduufu calayhigu ay wadaageen ay ku kulmeen keliya faa'idaysaaba macaani fara badan bay faa'idaysaay qaarkood baa ilaa soddon gaadhsiiyeyba laakiin macnaha guuday leeda waa maxay waa mulaquljamc xukunkan meesha yaalla inay ku kulansayiin macduufka iyo macduufu calayhigu waaya qaala sirafiyu sirafi wuxuu yihi ajmaca naxwiyuuna naxwiyiintu waxay ku ijmaaceen waluqawiyuuna iyo nimanka luqawiyiintu min albasriyiina xaalad ay kamid yihiin walkuufiyiina xaalad ay kamid yihiin calaa ana alwaaga wowdu calaa ana alwaawa wowdu kaainatun liljamci jamc inay u ahaatay min hayri tartiibin tartiib la-aan tartiib kuma tusinayso oo macduufigi macduuf aliga xukunkan unbay wadaageen meesha yaalloy ku kulmeene laakiin say u kala horreeyeen ku tusin mayso saasay ku ijmaaceen bu yidhi wa jaa zaydun zayd baa yimid wa camrun camarna waa yimiday famacnaahu qowlkan macnihiisu annahumaa zayd iyo camar ishtarakaa labadood waxay ku wadaageen fi lmajiii imaatinkay ku wadaageen haye jaa zaydun wacamr markaa tan xukunkan meesha yaala waa maxay almaji soo ma markaa macduufka iyo macduuf aligu maxay ka midoobeen ku wadaageen dee majiga inay yimaadeen oo meesha ay wada joogaan haddaba uma yaxtamil waxa suuragala uma yaxtamilu kalaamu dhe kalaamku wuxuu ixtimaalaa oo uu aqbalaa oo suuragalkaa alaaata macaani saddex macnoba wuu ixtimaala adaba markaynuna ja zaydun wacamrun oo aynunana xukunkana wadaagin saddex macnaa ixtimaala axaduhaa alaatada midood an yakuuna zayd iyo camar waa inay yihiin jaaa kuwo yimiday macan xaalad ayin kelmada macna xaalun baa la idhahdaa macan xaalad ayin iyagoo wada jira zayd iyo camar baa yimiday maxay yimaadeen macan iyagoo wada jira iyagoo wada socda yimaadeen waa laga fahmi karaa wathani qowlka labaad ama Ah, macnaha labaad an yakuuna waa inuu yahay majiiuhumaa zayd iyo camar imaanshoogu cala tartiibi kaynan cala tartiibi mid tartiib kusugan sidaa hadda u kala horreeyan bu kala tartiibsanaayeeno macduufu caleyga kusoo horreeyey xukunka macduufkuna wuu ku dambeeyey wthalithuka saddexaad macnaha saddexaad an yakuuna waa inuu yahay calaa cagsi tartiibi tartiibka cagsigiisa sidaa hadda ay socdaan ma bedelkeega ka dhig macduufkaaba kusoo horreeyey xukunka oo macduufu caleyiguna uu ku dambeeyeyba saddex qol bu marka ya tartiib iyad kuma tusinaysa keliya maxaay ku tusinaysaa un mutlaqu le aljamac xukunka meesha yaala inay he ku kulmeenay wadaageen bayna tusinaysaa lakin waxaso dhan lagama fahmayo haddaba fahm fihima hadii la fahmo axad lumuur umuurta midkeed hadii la fahmo bikhusuusihi gaar ahaantiisa mid gaara haddii laga fahmo fa min daliilin aakhara sheekh daliil kale laga fahmay eewowdu kuma tusin wey kama fhimad sida looga fahmay almaciyatu maciyadaba sida looga fahmay fi nahwi qawlihi tacaala wadkur xus nabi muxamedow id wakti xus yarfac uu kor yeelayay ibraahimu nabi ibraahim wa ismaaciiliyu nabi ismaaciil alqawaacida seeska ay kor yeelayaan min albeyti xaalada u kamid yahay markaa waa ismaaciil woodu ku jirta haddaba maay waa maciya de meelo badan baa lagu cadeeyehe inay nebi ibraahim iyo ismaaciil ay iskaashinayo inay dhisayeen de ya oo isku soo dhidhibayeen de dhagaha ya wkama fima sida looga fahmay atartiibu tartiib sida looga fahmay fii qawlihi tacaala idaa zulzilat ilardu dhulka meelka la gilgilo zilzaalaha gilgilitaankeega oo akhrajat ilardu dhulka ay soo saarto ahqaalaha cunaysyaalkeeda oo waqaala uu yidhahdo alinsaanu aadamuhu ma maxay ayaa lahaa iyada u sugnaaday dee tanna waa maxay tanna macnaha laga fahmayayo dhulku markuu gariirku dhaco ayay soo saarta culayska culayskii markay soo saartay ku jiray lailaa insaan baa kamid ahay kadib buu odhanaya maxay war maxay leedahay de way macnaha laga fahmay yadna iyo wkama fima sida looga fahmay casu tartiibi casu tartiibi tartiibka cagsigiisa dabagedigiisa fii qawlihi tacaala ilahay qowlkiisa ikhbaarani mukhbiran xaal u yahay mid ka waramaya can munkiri bacthi an munkiriina bay ahayd can munkiri bathi bachiga kuwa diidaya maxay yidhahdeen maa hiya ma aha ilaa xayaatuna nolosheeda mooyaane nolosha addunya ee adduunyo nolosheeda addunya oo kale un weyan bay idhahdeen namuutu waan dhiman wanaxyaa waa nool nahay saasuu noqonaya namuutu ya waan dhiman doonaa wanaxyaa waananu nool nahay walow kaana haddii uu ahaan lahaa litartiibi tartiib haddii uu ahaan lahaa kaana wuxuu ahaan lahaa ictiraafan qirasho ayuu ahaan lahaa bilxayaati nolol ay qiranayaan bacd mawti dhimashada dabadeed wayba diidan yihin soo ma marka maxay itiraa marka ilaahay uu dilo kadib haddana ina soo noolaan way qiran laha munkirlbai may ahaadeen munkirlbai may ahaadeen marka maxay leeyihin namuutu waan dhiman doonaa wanaxya waana noolna waanu noonaan doonaa ma wanaxya waan noolnahay ya waanu noolnahay iminka lakin waan dhiman doonaa maxay diidan soo saaritaanka dambada baiga mayna diidanayn wanaxya waan noolaan doonaa ma de taa way sugayaanba kolkaas saa ku wadi lahayn eega wa cagsu tartiib waa asu tartiib eeg maxaa kusoo horeeya ya waa naxyadaa soo horeysate waa noolnahay hadda laakiin waan dhiman doonaa maxaa ku dambeeya inaad fahamtaan baa e. ya macduufu calayhiga de macduufu calayhigaa dambeeye way xukunka ku dambeeyey ayay noqonaysa s ila agstartiibku waa saas macduufkuna wuu kusoo horeeya maa hiya iyadu maaha ilaa xayaatunaa nolosheeda mooyaan addunya ee dhow waan dhiman doonaa wanaxya waana noolnahay wanaxya waana nool whada kan aladi kaasoo dakarnah waan sheegnay qowl aar ahli cilmi ahlulcilmiga qowlkooga badankooga wey min anuxaati nuxaada xaalada ay kamid yihiin iyo wagayri nuxaada ayrkooda walaysa biijmacin ijmacsan maaha kama qaala sirafiyu sirafi sida uu yihi bal ru'ya waxa la wariyey an bacd lkuufiyiina kuufiyiinta barhkood waxa laga wariyey ana alwaaga wawdu litartiibi tartiib inay usugnaatay wa anahu bacdigaasi ajaaba waa jawaabay can hadi aayati aayaddan wuxuu kaga jawaabay biana almuraada ujeedadu waxa weeyi kolka ayadan sanukiga jawaabayan badiga sali biana muraada ujeedadu waxa weeyaan yamuutu kibaaruna kuwa yaga waaweyn way dhimanayaan daaqaday ka baxayaan wa tuuladu sikaaruna kuwa yaga yaryarna waa la dhalaya dee fanaxya markaan waa noolnay tafyirtaydii baa joogta yidhahd <laughs> markaas saasaan ujeedna kuwii waaweynana daaqaday kasii baxayaan dee tafyirtaydiina waa sii tafyir misaamilin saasi kaga jawaabe wahwa tawiilkani baciid waa macno fog tawiilka dambe saa lagu awila waa macno fog oo baciid wey min awdaxi ma kii kawacad waxa kamid a yuradu lagu radiyayo calayhim ayaga qawlulcarabi carabta qawlkooga carabtu maxay tihi ikhtasama waxa dooday zaydun zayd baa dooday wa camrun iyo camr zayd iyo camr baad murmay iyo wamtinaacuhum carabta diididooda ay diideen an yactifuu inay cadfaan bilfaai fa inay ku cadfaan aw bihuma ama huma inay ku cadfaan likawnihima labadan ahaantooda ay yihiin litartiibi tartiib kuwa usugan umidee tartiib bay faa'idaysaa faduna maxay faidaysaa tartiib midna waa tartiib maca tarakhiya midna waa tartiib maca taqiib ah haddaba falow kaanad haddii ay ahaan lahayd alwaabu wowdu milahumaa labadanoo kale hadday ahaan lahayd oo tartiib ay faa'iideyn lahayd lam tanaca waa reebtoonaan lahaa dhalika cadafkani waa reebtoonaan lahaa macahaa wowda la jirkeega lagu cadfo kamamtanaca siduu u mamnuucoobay kamamtanaca siduu u reebtoonaaday ay huwa cadaf machumaa labadaa macooga siduu u reebtoonaaday oo ma odhan kartid imika ikhtazama zaydun uma camrun ma odhan kartid ikhtazama zaydun fa camrunna ma odhan kartid marka wowda maxay meesha udhigan carabi kafan dee tartiib ma tusisay leeyihin kuwa kale kuwa kale hadday dhigi lahaayeen kuwa kale haddii booskii minaa tartiibba tusinaysaa soo ma ixtazama wa camran waa maxay dee ficilka waa labada wada samaynaya de markaa jirto tartiib ma faa'ideynayso qowlkaasaba kugu daliilugu halkaa mid baan ku hayna walfau fadina litartiibi tartiiba usugnaatay wa taqiibi iyo isla cidbin tartiib macduufki macduuf aleyga kala horeyan waa tartiibta iyo taqiiba inay waxoogaa yarun kala dambeeyeen de idaa qiila marka la idhahdo ja waxa yimida zaydun zayd baa yimiday facamrun camrna waa yimiday famacnaahu qowlkan macnihiisu waxa weeyaan ana majiia camrin camr imaanshihiisu waqaca wuxuu dhacay bacda majii zaydin zayd imaanshihiisa kadib uu dhacay min hayri muhlatin dibdhac la-aan aad wax badan umuu dhaxayn fahiy fadi mufiidatun mid faa'idaynaysa weeyaan lialaaati umuuri saddex arrimood bay faa'idaynaysaa atashriiki bay faa'idaynaysaa wadaajin filxukmi xukunka ay wadaajisay xukunkan meesha yaalla imaanshaha macduufkii macduufu caleygu hadda way wadaageen walam unabihman baraarujun bu yihi ibnu hishaam haddii aan ahay caleyhi xukunkaa tashriiga liwuduuxi wuuba iska cadi oo meeshuu yaallaa buu yidhi meeshaa baa laga fahmaya watartiiba wa taqiibu kuli shayin shay kasta taqiibkiisa iyo lacidbintiisuna bixasabihi waa qadarkiisa wey shay kasta qadarkiisu aanaya tasawaja zaydun zayd baa guursaday oo fawlida waa loo dhalay dee digaagidma markaaba dhashe intio imse bilood baa ilmaa caloosha lagu sida sida ugu badan so maaha dee sow sagaal maade dee haya taqiib kolka maxaad odhan isla markii weyaan miya waay markaa taqiibku waa shayga shay kasta waa qadarkiisa de shay kasta qadar buu leeyahy de kolka qadarkiisa shaygaa loo eegaya fa idaa qulta tusaalehaan markaad tidhahdid dakhaltulbasrata magaalada basraan fabadaada haddana badaad baan galay oo wakaana uu yahay baynahuma labada magaalo dhexdooda alaatatu ayaam saddex maalmood baa loo socda masaafada udhexaysa waa inta saddex maalmood wa dakalta waxaanad gashay bacda alii maalinka saddexaad kadib baad gashay de kaasi taqiimu sheekh waa taqiib fii mili haada kanoo kale ayuu taqiib iyo caadatan caad saddex maalmood baaba loo socdaa soo ma saddexaad kadib baad gashay waa taqiibkii loo bahnaade fain dakalta haddii aad gasho bacda raabici maalinta afraad kadib baad gashay saddex maalmoodna waa loo socday meesha aw alkhaamisi aw bacd alkhamis ama maalinta shanaad kadib baad gashay de falaysa bitaiimi sheekhu kaasi taqiib ma walam yujisil kalaam kalaamkana kolkaa banaanaan maayo markaa tacqiibku shay kasta waa qadarkiisa inta udhaxaysa ayaa la fiirinaya ka soco walilfaaifaadi waxa u sugnaaday macnan macna ayaa usugnaaday macnahaaso aakharu kale wa huwa macnahaasi atasabubu waa tasabub waa sababow tasabubku waa maxay an yakuna macduufu musababan le can ilmacduufi caleyh macduufku wuxuu ka dhalanayaa macduufu caleyhiga tartiib tacqiibas may faideynin macno kalena way leedaho tasabub tasabubkuna waa maxay macduufkan meesha yaallaa wuxuu ka dhalanaya macduufu caleyhi u ka dhalanaya wadalika arrinkaagaasi qaaliban wuxuu ku badan yahay fi cadfi ljumali marka jumlooyinka laisku cadfiyo badana waa sida way kala dhashaan wey waxaa kaloo iyaguna la mida cadfu awsaaf awsaafta marka lasku soo cadfo awsaafta marka laisku soo cadfo naxu qawlika waa odhaadaadiy wixii lamid a tirahdid sahaa imaamkiibaa sahwiyey oo fasajada sujuudu sahwi ula yimid ya fasajada xaggee ka dhalatay fa bisababi sahwihi sajadade ya markuu sahwi ka dhacay ayuu sujuud sahwi ku kaletay ayuu sujuud sahwi la yimid waa iska fududay wazana waa zinaystay o oh, farujima de waa la rajmiyey ya nin guri looha uu zinaysto xumaantaasu ku dhacay kadibna maxaa lagu sameeyey rajmigu maxaa dhalay de waxan hor ficilkan horu ka dhashay wa saraqa waxbuu xaday oo oh, fa qudica fa bisababi sariqati qudicade wa qawlihi tacala ilahay sareeye qowlkiisa fatalaqaa waa la kulmay aadamu nebi aadam min rabbihi rabbigii wuxuu kala kulmay kalimaatin buu kala kulmay fataaba fa bisababi he kulankaas sababkii taaba ilahay waa ka toobad aqbalay calayhi aadam kulankii darteed buu ilahay kaga toobad aqbalay kolkaa wuu ka dhashay soo ma walidalaalatiha tusinteeda calaa dalika tasabubka ay tusinayso ustiirad waa la caadiye qaatay lirabti xidhid baa loo caadiye qaatay fii jawaabi shardi ay isku xidho naxw man yatini kayhimaada fainii anigu ukrimuhu manka maamuusa rabti baa loo adeegsadaa badi ya rabti ayaa loo adeegsaday waayahay walihaada sidaa darteed idaa iila marka la dhado man dakala ka soo gala daari daartayda falahu dirhamu dirham la dirham bu iska leya ninka gurigeyga yimaada dirham buu leeyahy afaada arrinkaasi wuxuu faa'ideeyey istixqaaqa dirhami dirhamka in lagu mutoystay bidukuuli gelitaanka saada usoo geshid hal dirham baad leedahay waayahay walow xadafa walow xudifa walow xadafa walow xudifa haddii la xadfi lahaa alfaa fada haddii la xadfi lahaa ixtamala dalika arrinkaasi suuragal buu noqon laha haddii la isku odhan lahaa un man dakala daari daartiida ka soo gala lahu dirhamu dirham buu leeyahy eeg macna ahaan hadda suu ku yahay ya ila in laga jaraa banaan ahaanba mayso sababta oo ah maanta mayna ismu shardi ahayn dakala mina ficli shardi ahayn jumladaa dambe jumla ismii mina kaa noqon haddee laga jari laha macnuhu laakiin suu noqon laha weeyaan ayuu kutusaya sheekhu de ya walow xudifa alfaw fada hadii la xadfi laha ixtamala dalika arrinkaas suuragal buu noqon laha inuu ku mutaystay dukuulkaade eegde inuu ku mutaystay bisababi dukuulda inuu ku mutaystayde wax tamale waxa kale oo suuragal noqon lahaa aliqraaro qirasho bidirhami dirham loo qirtay lahu isaga in dirhamkan loo qirtay oo ku lahaana way suuragal meesha way ixtimaali lahayd way ixtimaali lahayd lahu dirhamu dirham buu leeyahay o de ninkan wuba igu lahaayo u qiranaya wey isagaaba igu lahaa labadaasiba suuragal weyn laakin fada marka la geliyo isla markaaba waxaa soo boodaysa inuu ku mutaystay dukuulka de inuu dukuulka ku mutaystay lakin haddaynu ka dayno labada arrimood ba ixtimaal hadda warkuma addo waqad tkhlufaa fadu inay ka marnaata ayaa la arkaa fada alcaadifatu cadfaysa liljumali jumalka cadfaysa can hada kan almacnaa macnaa fada jumlooyinka cadfaysa macnaha tasabubka inay ka marnaataana way dhici karta ka qawlihi tacaala aladi khalaqa fasawa waladi qadara fahada waladi akhraja almarca fajacalahu gufaan axwa aayadda qur'aanka waa jumle jumle lagu cadfay fadaana udhaxaysa fadani sababiye ma faa'idaynayso sababta waa maxay alladii allahaasoo khalaqa abuuray oo fasawa simay ya ma abuurko sababtiiba ayuu imaashu ka yimid may de ilahay isagun baana abuuray ilahay isagun baana simay saxiix markaa tasabub mararka qaarkood noqon mayso mar kastaa o dhan tasabub bay noqonaysaa iyadun macnaa uma wa uma humina litartiibi tartiib bay usugnaatay wataraahi iyo dambayn umina yadna waa tartiib iyo taraahi idaa qiila marka la yidhahdo jaa zaydun zayd baa yimiday uma camrun camrna waa yimiday famacnaahu qowlkan macnihiisu ana majiia camrin camr imaanshihiisu waqaca wuxuu dhacay bacda majiii zaydin buu dhacay bimuhlatin maca muhlatin si yani waxa weeyaan si si kaadsiima waaya fahiya iyadu mufiidatu waxay faa'idaynaysaa aydan noqode lialaaati umuurin iyadna saddex arrimood bay faa'idaynaysaa atashriiki bay faa'ideen wadaajin fi lxukm xukunka la wadaajiyey macduufkii macduufu calayga walam unabih maan baraarujin calayhi xukunkaa tashriiga liwuduuxi wuuba iska cadyahay wa tartiibi bay faaideen wa taraakhi bay faaideen faamaa qawluhu tacala ilahay sarreeya qowlkiisa wuri walaqad khalaqnaakum waanu idin abuurnay uma sawarnaakum waanu idin suuraynay uma qulnaa waxaanu ku dhahnay lilmalaa'ikati malaa'igta usjuduu sujuuda ya faqiila waxa la yidhi ataqdiiru wey walaqad khalaqnaak horta idinkaanu idin abuurna eeg markii inaga layna abuuray layna suureeyey kadib baa la faray malaaigtu inay sujuudaan saasay noqonaysaa ya tartiib maa taqiibna waa tartiib maa tarakina waa la doonay macnihii sidaa ma adaba taqdiir baa meeshan ku jira faqiila waxa la dhaha taqdiiru taqdiirku waxa weeyaan khalaqna abaakum aabihiin aadan baanu abuurnay uma sawarnaa abaakum aabihiin aadan baanu suuraynay kadibna uma qulnaa lilmalaaikati usjudud saxiix walala faxudifa mudaaf mudaafkii ayaa laga xadfay minhumaa labadan aayadoodba oo ah khalaqnaakum iyo sawarnaakum mudaafkii ayaa laga xadfay ya sharafta aabbuhu leeyahay de ilmuhuna wuu leeyahy noqonaysa markaa soo ma marka walaqad khalaqnaakum wanad abuurna waa sida warkaa tartiib catraakay taasina faaidey maanaa xataa waxataa xataa lilgaayati gaayo ayay u ahaatay gaayo yool dhammaad meesha shaygu ku dhammaanayo watadriiji iyo qunyar qunyar qunyar socosho aayar aayar waay dee shuruud bay lahaan jirta waxan o dhan shurud bay iskale leeyihin an yakuuna isman dhaahiran waxay cadfaysaa umad ataad maxay noqotaa ismi dhaahira aayan waa inu noqdo wa an yakuna jusan le min amacuuf aleyda jus macuuf aleyh kamidana uu noqda xataadu markaa saddex bay noqota xataa jaara ya iyo xataa caadifa iyo xataa ibtidaaya so inta mana jirin xataada naasibadii de naasiba ma an mudmaraa lagu nasbinaya taana dad afarkaga dhigata waa sahi waayahay mana aayati aayada macneeegu aakhiru shay shayga halka ugu dambaysa wey wa macna tadriiji tadriijka macnihiisu anamaa qablaha iyada waxa ka horeeya yanqadi uguaya shayan fa shayan siyar siyar buu uguaya ilaa an yabluqa ilaa inta uu ka gaadhayo ila algaayati halka yooldhamaadka wa huwa haayadu alismu lmactuufu waa ismiga la cadfayo wey walidalika sidaa darteed wajaba waxa waajib an yakuuna almactuuf kala cadfaya inuu hada bihayada lagu cadfaya juzan qayb min almacduufi caleyhi kamida imaa taxqiiqan xaqiiq ahaan buuba uga mid yahayba ka qawlika wa odhahdaad iyo wixii lamid a akaltu waxaan cunay asamakata ma laygiibaan cunay xataa raasaa madaxiin waan dhaadhiciyey ya macal madaxiin sibu le ya <laughs> waaya markaa rasiga muna sanakada kamid ahayn ya dee aayadii maxay noqotay imika aayadii maay noqotay culmi tadriijkii muxuu noqday dee mactuufkan u noqday lacafaya de waad soo waday soo waday soo wado halkii ugu sarraysay baarka ayaa timidi weyaan macnuhu marka xataa rasaa xaqiiqaan muna uga mid ahayn macduuf aleyh jus ka mida wey o taqdiiran ama taqdiiraan bu uga mid yahay xaqiiqaan uga mid ma lakin taqdiiraan ayuu uga mid yahay alqa saxiifata kay yukafifa raxlahu wazaada xataa naaclahu alqaaha alqa saxiifata kay yukafifa raxlahu wazaada xataa naaclahu alqaaha sacida aladiina tajanabuu subul arada watayamamuu limanaazili ridwaani waa garanaysa soo ma asayru ila llah alqaa waa tuuray bu ihi asaxiifata xaashidii buu tuuray kay yukafifa si uu u fudaydiyo raxlahu ya raxalkiisa waxaan yara si alaabtiisa iyo agabkiisa si u fudaydiyo ayuu iskaga tuuray maxay waxa weeyaan xaashiyadihii waaya wazaada jidcinkiina waa tuuray wazaada sahaydiina wuu tuuray xataa naclahu kabtiisiina halqaha u tuuray wuu saala saaliye odhan jiray culamadu waxay macnaynayaan <laughs> y warqadii yarayd wuu tuuray alaab sahaydii yarayd sitay wuu tuuray xitaa kamihii buu ka tegey maxaa ku hadhayba alqaa waa tuuray asaxiifata buu tuuray kay yukhafifa si uu ufudaydyo raxlahu alaabtiisii wazaada jidcinkii iyo sahayda yareedna waa tuuray xataa nalahu xataa alqaaha waa tuuray nalahu kabtiisiina alqaaha waa tuuray markaa u fiirsa iminka halkan xataa nalahu soo maarag ya halkay ku cadfaysaa wazaada bay ku cadfantaysa wazaada waa tu xataa nacluhuna waa tuuray de muxuu idin qoraya ma intaasunba xataa nacluhu qaar u qoraya mu jira xataa naclihiina saddexduba banaan xataa naclihi haddaynu idhahno xataa jaara jaarmina way jirtay xataa matlacil fajri xataa nacluhu haddaynu idhahno xataa ibtidaayo ka dhigata jumlada ka dambaysaana waa khabarki hadda laakin maxaynu u soconaa xataa caatifaa inu usocnaade ila uga dan lahayn markaa ku cadfaysaa waayo kabuh ma zaadkay kamid yihin ya kabuh ma zaadkay kamid yihin ma kamid baan mee kama midan laakin taqdiiraan uga mid yihiino dhan buu tuuray wixii culays ku rarnaayo dhan buu tuuray dee kabuna wa cuslaynay <laughs> kabu mayna cuslaynin culayska tuuray wax kamida kabuna ahayn de markaa taqdiiraan ba uga mid yihin lakin xaqiiqaan de sahay maade marka waa isla cadama waa kaakaasna facadafa waa cadfay naclahu waa cadfay bixataa buu ku cadfay walaysat mana aha juzan qayb mima qabla waxa ka horeeya taxqiiqan xaqiiqaan uga mid maaha laakinaha iyadu juzun waa qayb taqdiiran taqdiirahaan bay qayb uga tahay lianna macna kalaami kalaamka macnihiisu waxau yahay alqaa wuxuu tuuray maa yudkilu wuxuu cuslaynayo o dhan buu tuuray xataa naclahu maca kabihina wuu raaciyey ltartiib tartiib bay uhaatay ladu tartiib bay yadu faaidaystaa stacama bacdum barkood waxay ku andacoodeen ana xataa xataa tufiidu inay faaidyso atartiib tartiib inay faaidyso kama yufiidu siduu ufaaideynay kama yufiidu kama tufiidu siday ufaaideynayso way zacama bacdum barkood waxay sheegeen ana xataa xataa tufiidu inay faaideynayso atartiiba tartiib iyada inay faaiideyso kama tufiidu siday ufaaideynayso hu tartiibka uma fumi sida ufaaideynayso wayahay iyadaa faacile walfaawiya fadu siday u faa'idaynayso walaysa shacniguna maaha kadalika sida say sheegeen maaha wainamaa hiya laadu wainamaa hiya xataadu limuطlaq اljamci jamc muطlaqujamc ba u ahaatayo inay xukunka ku kulansayin macduufki macduuf aley kalwaawilato siday wowdu muطlaqujamc ufaa'idayn jirto ma ufaaidaynaysaa de wayashhadu waxaa ka marakacaya calaa dalika cadamu tartiibka qawluhu alayhi salaau wasalaamu qowlka rasuulku yihi kullu shayin shay kasta biqadain qada ayuu ku sugan yahay wa qadarin iyo qadar xata alcajzu wahsiga iyo walkaysu firfircoonidu labaduba cajsiga iyo wahsiguna iyo war halkaasu gudagelaya bui oo xad eeg eeg xataaba iyaga uu cafa yeeleen xadiisku xadiis saxiixa wey markaa wuu kusii fahansiinaya wuxuu ku yidhi walaa tartiiba tartiib uma ahaanin bayna alqadaai qadaha walqadari iyo qadarka wax tartiiboo dhexdooda ihin ma jira buu ku yidhi wainama tartiibu tartiibku waxa uu yahay fii duhuuri maqdiyaati waxyaalaha ilaahay u xukumay muuqashadooda sida usoo kala muuqdaande sida usoo kala horeeyana u kala muuqdaan iyo walmuqadaraati waxyaaluhu ilaahay kuu qadaray siday usoo kala muuqdan usoo kala horeeyaan uunbuu ahaaday ee ka iyo kaasaa soo horeyn maahade kaiyo kaasa soo horeyn maaha ee keliya faa'idadu waxay ka dhalanaysaa dee wuxuu ilahay kuu qadaray qaabka usoo kala horeeyan usoo kala muuqdaan nisma markaa sidaa darteed xataadii ma faaideynysa tartiib waxay faaideynysaa un xukunkan inay ku kulansan yihiin meesha yaalla macnaa aw wa aw aw kaainatun waxay u aatay liaxadi shayayni laba shay midkood aw ila shay ama shay yaalla badan midkood mufiidatan xaalay tahay awdaasi mid faa'ideynaysa bacda alabi dalabka dabadii atakhiira bay faa'ideynaysaa aw ilibaaxata bay faa'ideynaysaa wa bacda alkhabari khabarka dabadiina ashaka bay faa'ideynaysaa aw tashriika bay faa'ideynaysaa awdu axadu shay-aan bay dhex dhacda ama axad ashya bay dhex dhacda laba meelood bay dhex dhacdaayo bacda bay dhacda dalabkii ma soo han jiray so sideed ma sideeddii maanta looma wada doonayo alamr waa taxdiidu keliya loo jeeda amar iyo taxdiid baa loo jeeda ya caam buu idlaaqay oo dalaba khaasna waa loo jeeda haddaba dalab markay faa'iidayso laba laba ka farcami takhyiiriyo iyo ibaaxade takhyiiriyo iyo ibaaxo khabar dabadiibay daba dhacda shay iska khabarade maxay markaana faa'iideyn shaki mutakalimkuba uu shikisan yahay iyo tashkiik qofkii mukhaaabke u la hadlayay buu bacaynaya ayuu shiki gelinaya shikibu ku tuuraya afarta arrimood faidinaysa marka saa sharxi doona miaaluhaa tusaaleheedu liaxadi shayayni laba shay mihaaluhaa awda tusaalaheega liaxadi shayayni laba shay midkood ay u sugnaatay qowluhu tacaala wey labithnaa bay yidhahdeen waan nagaanay yawman maalin baanu nagaanay aw bacda yawmin ama maalin barhkeed baa nagaanay axadu shayayn maynahayn ywm iyo maxay udhexaysaa iyo bacdu yom laba shay dhexdood bay dhexraada de awdi waana bacd alkhabar oo labitna de waa khabar labitna he dee waa khabar waana shaki de waana shaki labitna waxaanu nagaanay yowman maalin baa nagaanay me ow bacda yawmin baa nagaanay waliaxadil ashyaai bay usugnaatay fakafaaratuhu kafaaradiisu itcaamu casharati masaakiina toban miskiin quudintoodu weeyi min awsadi ma kii ka ugu dhexdhexaadsan la quudiyo tudcimuuna ad quudinaysaan ahliikum ahalkiina aw kiswatuhum aradbeelkooga wey aw taxriiru raqabatin ama raqabo kafaarada ama raqabo yani waxa wey xoraynteed wey tana waa maxay de waa shayaallo fara badan ya aw kiswatuhum aw tariiru min ashya ma laba shay keliya ashya wey marka halkan maxaa qadaran halkan waxaa qadaran dalabkii baa qadaran falyafcal an yanshaaa ila waa takyiir falyafcal ayan sha ku doonaha sameeyo lakin lama jamcin kara de intiiba kafaaradu marba wadgudaysaa ma midba dooranaysaa falyafcal ayan sha waa takhiir iyo wlikawniha aan sheega liaxadi shay-ayni ay u sugnaatay awil ashyaai imtanaca waxa mamnuucooda mamnuuc noqday an yuqaala in la yidhahdo sawaaun sawaaun sawaaun waxasiman calaya aniga dushayda aqumta istaagtaya aw qacata fadhiisataya saasi waa mustaxiil lianna sawaan sawaan laa budda fiiha wax lagama maarmaana min shay-ayni laba shay dhexdood inay dhacdo liannaka adigu laa taquulu odhan maysid sawaaun mid ay siman tahay weeye calaya aniga dushayda hada shayu shaygana siman suuragal maa walahaa waxa u sugnaaday arbacatu macaanin afar macne macnayaani laba macno bacda dalabi bay ahaadeen wahumaa labadaa macno atakhiiru iyo walibaaxatu weeyi wamacnayaani laba macne bacda alkhabari khabarka dabadii bay ahaadeen wahumaa labadaa macnona ashaku iyo watashkiiku shiki gelin weeyi fa mithaaluhaa awda tusaalaheeda litakyidi takyir xaalad ayuu ahaatay tazawaj guursaniyahow hindan gabadha hinda laydhaa guurso aw ukhtaha ama walaasheed guurso walilibaaxati xaalad ayuu ahaatay jaalis la fadhiiso alxasana xasanulbasri la fadhiiso aw ibni siriina ama ibnu siriin la fadhiiso aw ibni siriina ama ibnu siriin la fadhiiso ibni siriin aw ibni siriini maahaata iska ilaali sheekhow aw ibni siriina mamnuucu min asarfi le lilcalamiyati walcujma maxaa u diiday ibnu siriin calamiyo cujma hadaynu dhahno waa ismu rajul sida saxiixina waa sida qaarkood baa waa calam ataniid haddaynu nidhahno waa ismu imra ismu imra haddaynu nidhahno walfarqu farqiga udhexeeya baynahumaa takhiirka iyo ibaaxada ana jamiana halkii ya haddana saas ugu qori anaga kaa saxsanad malis intee فمثالها تسالد للجميع للتخيير التخيير تزوج هندنا واختها وللإباحة جالس الحسن أو ابن سيرين والفرق فرق udhexeeya baynahuma ana takyiira takyiirku yabaa wuxuu diidaya jawaaz aljamci in la jamciya inay banaan tahay bayna maa qablaha waxa ka horeeyayo wamaa bacdaha waxa ka dambeeya takyiirku u diidaya maogtahay labada mar wada guursan karta iska ilaali walibaaxatu ibaaxadu laa ta'baahu jamca ma diidaysa yado ibaaxadu ma diidaysa de alaa tara or miyaanad arkayniyo anahu shaniya laa yajuusu lahu inayna u banaanayn an yajmaca inuu bayna tasawuji hindin hinda guurkeega iyo waktiha walaasheed dee midunku mitid wey sooma walow waxaa kaloo usugnaaday an yujaalisa la fadhiisto alxasana xasana inuu la fadhiisto aw ibni sirin ama sirin inuu la fadhiisto jamiican dhamaande labadaba la fadhiisan karaa ya kana xadiis ka faidaysa kana fiqi ka faaidaysade mana saxayn labada sheekh oo fadhiiso kana cilmi ka qaado kana cilmi ka qaado laakin dee suuragal maaha hindina wan gursan walaasheedna wan gursan takiirkii markaa lama kulmin karo ibaaxadana waad kulmin karta wmiaal tusaalshakshaki xaalada waata qawlka way ja zaydun zayd baa yimid o camrun ama camr baa yimiday waa xilima idaa lam taclam iljaaiya ka yimiday waa markaanad ogeyn minhumaa labadood ma zayd baa yimid ma camr baa yimid markaanad adu ogeyn adigaa mutakalim ka hadlaya ayaad odhanaysaa maxay jaa zaydun aw camrun maxayna ka dambaysa waa bacd khabar de waa bacd khabar mayna ila jaa waa khabare wmiaaluha tusaalga litashkiika xaalada ay usugnaatay qawlka way jaa zaydun zayd baa yimiday aw camrun ama camr baa yimiday xilliman idaa kunta adigu waa markaa tahay mukhaaطabow caaliman mid garanaya biljaa'i ka yimida minhumaa labadooda walaakinaka adigu abhamta waxaad bacaynaysaa yood ka ibhaam gelinaysa cala mukhaaطabi mukhaaطabka ad waad garanaysaa ka yimida laakin yaad shaki gelinaysaa qofkan aad dahdisid baa shik gelinaysa waa tashkiilkaasna shiki baad qalbigiisa ku tuuraysa wa amhilatu dalika madkuurkan tusaalayaashiisu min atanziil qur'aanka xaggiisa uga tusaalayo qowluhu tacaala wey fakafaaratuhu kafaaradiisu idcaamu cashrati masaakiina wey fainahu shaniye laa yajuusu uma banaano lahu ruuxa aljamcu jamcin uma banaano bayna aljamiici dhammaan inuu jamciyo cala ictiqaadi ana aljamiica aaminaad uu aaminsan yahay dhammaantood huwa lkafaaratu inuu kafaariye kafaara gudku inuu yahay maxay ya saddexdan meesha lagu tilmaamay in saddexdoo la wada bixinayo iyo wa qawluhu tacaala wey laysa calaykum dushiina maaha junaxun dembi ma aha an taakulu inaad ka cuntaan min buyuutikum guryihiina aw buyuuti aabaa'ikum ama abayaashin guryahooga inaad ka cuntaan waay de tanna waxa wey tan waa ibaaxadii de sooma iyo wa qawluhu tacala ilahay qowlkiisa wey labitna waa nagaanay yawman maalin baanu nagaanay aw bacda yawmin ama maalin barhkeed baanu nagaanay kana waa shakiga sooma iyo wa qawlihi tacaala inaa anaga iyo wa iyaakum idinka la calaa hudan aw fi dalaal mubiin midun baa ku sugan hanuun ama baadica de rasul ku garanya sal lahu ala waslam inu hanuun kusugan yahy laakin soo jidasa la samayn iyaga inay wax baaraan o de wax baafiyaan ya kadibna ay wax ogaadaan de waa tashkiigii wa shakigelintii wey macnaa am am macnaheega wa am am iska sabra wa am am litalabi tacyiini cayimid iyo magacaabid doonisteed bay u ahaatay bacda hamzatin hamze dabadeed xaalad ay tahay hamsadaasoo daakilatin gelaysa calaa axad ilmustawiyayni labadaa u siman midkood fi lxukmi xukumka u siman fii dani lmutakalimi ka mutakalimka hadlaya melihiisana ugu siman mm lطalb tacyiini cayimid iyo magacaabid doonisteed bay usugnaatay bacda hmزin hmz dabadeed xaalad ay tahay hmزda oo daakilatin gelaysa calىa axad اmustawiyeyn labada u siman midkood fi xukmi xukunka u siman fii dan mutakalimi qofkan mutakalimkee hadlaya malihiisana ugu siman xukunkan meesha yaalade tusaalad ku fahmiye taqul waxaad odhanaysaa azaydun zayd cindaka ma agtaaduu ku sugan yahay am camrun mise camr baa ku siman am camrun mise camr baa ku sugan qofka mutakalimka fii dani mutakalim labadani maxay u siman yihin labadoodba ina he agtaada joogaan sooma laakin muxuu doonaya tacyiin buu doonaya noma zayd iyo camar labaduba waxa usiman isaga fii dani mutakalim waxa ku siman xukunkan inay wadaagaan oo agteeda ay joogaan marka maxaa lagaa doonaya naca ma odhan kartid laana ma odhan kartid tacyiin baad samaynaysa maxaad odhan zayd baad odhan ama camar baad odhan ka soco kunta waa markaa tahay qaadican mid go'aaminaya biana axadahumaa labadan midkood cindahu agtiisa inuu ku sugan yahay walaakinaka adigu shakagta fii caynihi laakin eeg labada inay joogaan waad garanaysaa oo taa kama shakisanin laakin maxaad ka shakisantahay cayntiisa cayntiisa daatadiisa ma zayd baa talo mise waa camar laakin inuu mid joogo waad garanaysaa walihaada saa darteed yakuun jawaabi jawaabku wuxuu ahanaya bitacyiini cayimaad buu ahaanaya laa binacam walaa bilah nacam iyo laa midna iskuma ohan karti cinda kasaydun camar hadaa lagu idhaa nacam waad ka dhacday laa waad ka dhacday maxaa la doonayay magacaadiya zayd ama camar ila waa dalbu tacyiine watusama waxaa lagu magacaabaa am am waxaa lagu magacaabaa haadihi etana mucaadilatan mid u beegtoomaysa maxay u beegtoomaysaa hamsatulistifaam liannahaa amtani caadalat ilhamzata hamzada ayay u dhigantay filistifaami xagga ku su'aal dalabka bihayada lagu suaal dalbayo so hamsada laguma suaal dalbo iyadana waa lagu suaal dalbay alaa tara war miyaanad arkayn anaka adigu adhalta inaad gelisay alhamzata hamzada inaad gelisay calaa axad ilismayni labada magac midkood baad gelisay alladayni labada istawa alxukmu xukunku u sinaaday fii danika adiga madahaaga binisbati marka loo eego ilayhima iyaga iyaga marka loo eego malahaaga agtiisa waxa ku sinaaday maxay xukunka inay ku midoobeen wadaageen wa adhalta waxaanad gelisay am am waxaad gelisay cala alaakhari kii kalead gelisay amta maxaad gelisay mid baad gelisay hamzadiina mid baad gelisay amtiina mid baad gelisay mayna markaa udhigmin hamsadina mid gelisay amtina mid gelisay wa wasata waxaad kala dhex dhigtay labadooda ka amta aad gelisay ka amsadaad dhigtay waxaad u dhexaysiisay maa shay laa tashuku fi aanad ka shakisan cindaka kama shakisanid inuu ag joogo laakiin maxaad ka shakisan tahay labadan daatadoodaad ka tahay iyo wa huwa qawluka waa qawlkaaga aad tii waxaanad ka shakisanin oo cindaka de kama shakisanin waa tusama mucaadala saasaa loogu magacaabay marka waxay u dhigmaysaa hamsadii waa tusama waxa kaloo lagu magacaaba ayada noqode mutasilatan mid la xidhiirsatay mutasila lagu magacaaba لأن mا بلha wx yada ka horeeya iyo وmا bعdha wx yada ka dambeeya laa يsتغنى lagagama kاftoomi karo بأxadima labada midkood عan الآkخr ka kale lagagama kاftoomi karo suuرagalba m lagagama kاftoomi karo maadaama midka kale aan lagaga kاftoomin waxa lo odhan wa mutaصiل way xiriirsan yihin labadan shayb kaso معنىa lا bl ولakiن wliradi celin bay u sugnaatay can اlkhaطأi gefka laga celiyo fi اlxukmi xukunka lagu gafo laa laa bacda iijaabi iijab dabdi xaalad ahaatay laa maxay faa'idaysaa wuxuu ku yidhi laada waxaa loo adeegsadaa alraddu can اlkhaطa'i in gaf laga celiyo xukunka lagu gafo weliba bacda iijaabin iijaab dabadeed iijaabku waa maxay waa khabar muhbat ama alab muhbat ah ama alab muhbat ah dabadood waaya ku fahmi doontaa walaakin laakin ayaa usugnaatay wa bal iyo balba iyaduna sidaa usugnaatay bacda nafyi nafyi dabadood xaaladayin o nahyin soo gasho iyo nahyi dabadood xaaladayin waa iskugu mid walisarfi lxukmi xukunka leexintiisa ayay u sugnaatay ilaa maa waxa iyada ka dambeeye loo sarfiyo loo leexiyo bal bal bacda iijaabin iijaab dabadi xaalad ayaatay iijaabkuna waa maxay waa bacda khabarin muhbatin o bacda alabin muhbatin marka kuwan way isku dhadhowin iyagu sharax xaasilu haada kan murtidiisa kan almawdici ee mawdica ah, ana bayna laa laa walaakin iyo laakin wa bal iyo bal ishtiraakan baa udhexeeya wadaagsi waxay wadaagsanayaan waftiraakan iyo kala teg waxay ku kala tegayaan fa ama ishtiraakuhaa wadaagsiga talaatadani ay wadax wadaagsanayaan fa min wajhayni laba wej buu ka imanaya axaduhumaa labada wej midkood annahaa iyadu alaaadu caaifatu waa caaifo mid kastoo kamid mayna caaifaan laaduna waa caaifo laakintuna waa caaifo bashuna waa caaifo bashuna he waa caaifo waani ka labaad anahaa alaaadani tufiidu waxay faa'iidaynaysaa radda saamici saamica in laga celiyo can ilkhadai gafi lxukmi xukunka uu ku gafo ila sawaabi sida saxda ana loo leexiyo weliba inuu xukunkan meesha yaallo uu ku gafo ayaa looga leexinaya maxaana loo leexinaya sida saxda waa arrinta labaad ay wadaagsadaan wa ama iftiraaquha kala tagooga miya fa min wajhayni aydan laba wejbu kamanaya iftiraaooga axadumaa takuunu waxay u ahaataa liqasriqalbi qalbi gedin gaabintii wa qasrilifraadi iyo ifraad keliyeelid gaabinteed wa balbal walaakin iyo laakin inamaa yakuunaani labadaasi waxay u ahaadaan liqasrilqalbi qalbi gaabintii faqad oo keliya faqad oo keliya tusaale jaaanii waxaa baa ii laa camrun camar imuu iman maxaad radiyeysaa ruuxani wuxuu itiaadsan yahay ruuxani wuxuu ictiqaadsan yahay ana camra jaaa duna zaydin camar inuu yimiday laakin zayd he aanu iman ana camra jaaa duna zaydin camarka jooga inuu yahay laakin zayd aanu iman marka maxaad ohanaysaa waad ku daba qalbinaysaa maxaad ohanaysaa jaaa zaydun zayd baa yimid laa camrun camar muu iman qalbi baad isticmaashay maraad qalbi isticmaalay waad ku dabagediday dabagedintiina waad qasrisay oo waad gaabisay meel kale umaad tallaabsan wax kale maad sheegin intiisi umaad ku qalbisood ku dabagediday waayo isagu muxuu aaminsanaa ana camran jaaa duna zaydin kadibna waad qalbido maxaa tiri jaaa zaydun zayd baa yimiday laa camrun camarsan muu iman qasrulifaadkuna waa maxay asrufyaadkuna waxa weya wuxuu lahaa ninkani zayd iyo camar way wada yimaadeen zayd iyo camar oo wada socdaa yimid debi ayay ahayd kadibna maxaad samaysay qasri baad samaysay horta waxbaad gaabisay qalbina waad samaysay waad ku dabagediday maxay noqonaysaa jaaa zaydun zayd baa yimid ilaa camrun camar samu iman qasrulifraad baa la dhakaana balaaqadii waxaan ku baran doonaa insha allah qasrulifraad iyo qasrulqalbi iyo qasrutacyiin baa jira saddexdaasaa kala jira marka halkan hadday adkaato waxoogaa dee fan u gaara jira oo funtu isku wada dhex jiraan aw anahuma labadoodu jaaka inay ku yimaadeen macan si wada jiraan wa taqul waxaad oranaysaa ma jaanii zaydun zayd ima iman lakin camrun camar baa iyimiday ow bal camrun ama camar baa iyimiday raddan celinaad celinaysid calaa man ruux ictiqada aaminay calcaagsa arrinta cagsigeyga iyo dabagedigeega wa thani ka labaad ana laa laa inamaa yucdafu waa unoo la cadfaya bihaa iyada bacda nafyi nafyi dabadeed baa lagu cadfaa masaasa intaa wasta horumarsantaada kaegan wathani ka labaad arinta labaaday wadaagayaan arinta labaad ay ku kala tegayaan ana laa laa inamaa yucdafu waa la cadfaa biha iyada bacda alibaati ihbaat dabadii baa lagu cadfaa shay muhbat ah dabadii baa lagu cadfaa waayahay ila waa kii kulaa bacda iijaabin iijaabku waa ila waa muhbat sooma waxaan kusoo baranay eh, baabkii eh, muxuu ahaa istina iijaab haye muxuu ku igsiyey bal yucdafu in la cadfa hmm. walakin lakin inamaa yucaf waa la cadfaa biha laakinta bacda nafiyeyn nafiye dabadii baa lagu cadfaa lakin iyad maxay noqotay bacda le ijaab laadi wayakunu wuxuu ahaanaya macnaha macnaheeguna wuxuu ahaanaya kamaa dakarnaa sidaynu soo sheegnay de wayucafu waa la cadfaa bibal bal waa la cadfaa bacda ibaati ibaat dabadeedna waa lagu cadfaa ibaat dabadeedna wuu dhici karaa macnaheegu iyada nafyi bu ku yidhi soo maa mubat shay mubat dabadiina waa lagu cadfi karaa ah, oo maxaad o gartaa jaa zaydun bal camrun baad odhan karta wa macnaha macnaheeguna waxa weeye xiinaydin markaa ihbaatlxukmi xukunka in loo sugo lima bacdaha waxaa ka dambeya jaa zaydun zayd baa yimide maskuutu canhu ka soo qaad zaydkii bal camrun camar baa yimide zayd maxaad ka soo qaaday maskuutu canhu maxaana xukunka usugtay waxaa ka dambeeyo camar iyo wa sarfuhu wuuba sheegaybe iyo wa sarfuhu in loo sarfiyo camaa qablaha wax iyada ka horeeya ibaatxukm xukunka in loo sugo lima bacdaha wax yada ka dambeeya iyo wasarfuhuda in laga leexiyo ama qablaha waxa yada ka horeeyey oo zayd ah xukunka waa laga soo sarfinaya maxaana loo soo leexinaya waxa ka dambeeya iyo wa tasyiiruhu maa qabliga in laga ahaysiiyo kalmaskuutu canhu sidii wax laga aamusay kale waxa hore maxaa laga dhigaya maskuutu canhu kale laga soo qaadaya ay min qibali anahu laa yuxkamu caleyh bishayin waxaba laga soo qaadaya inaan waxbaba lagu xukminba imaanshiyo waxbaba aan loo xukmin iyo imaansha wadalika arrinkaagaasi ka qawlika waa odhahdaada aad tirahdid oo kale jaaanii waxa ii soo gaadhay zaydun zayd baa isoo gaadhay bal iskaba dhaaf sideed inuu soo gaadhay camrun camar baa isoo gaadhay markaa zayd maxaad ka soo qaatay maskuutu canhu xukunkiina maxaad siisay majiga ahaa camar baad siisay waqad tadana waa gala waqad tadan waqad tadamana weyan malaha waqad tadana bay qoray waqad tadamana wuxuu koobsaday buu yidhi sukuuti aamuskayga aan ka aamusay can imaa aan ka aamusay annahaa imaadu hayru caaifatin caaifa inaan ahayn ila waan u ka aamusay sheekhu mu sharxayba maya wa huwa qowlkaasi ah inay tahay hayru caaifa alxaqu waa qowlka xaqa ee sugan buy wa bihi qowlkaa qaala waxa yidhi alfarisiyu baa yidhi abi cali alfarisina saasuu yidhi wa qaala aljurjaaniyu jurjaanina saasuu yidhi isna may wa qaala aljurjaaniyu jurjaani wuxuu yidhi cadduhaa imaada tirinteeda fii xuruufilcadfi lagu tiriyaa sahwan waa hilmaan buu yidhi dhahirun iska muuqdo waa shay daahir meesha yaala waayo mar kasta wow baa la socda wow xarfu cadafku waa wowga wey iyado iska xarfu tafsiilun bay noqonaysa markaase raajixa xuruf cadafk maxay noqdeen sagaal bay noqdeen albedelu raggu indhahay taagan bay la tahay ya may lagu darkar maayo la tahay wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka